bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd fayqul imaamu أxmed imaamu أhli الsuna wاljamaعة raxmat اllahi عalayh wmin الsunaة الlaazimة alati man taraka minha khaslaة lam yaqulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih waltasdiiqu biاlaxaadiidi fiih wاliimaanu biha la yuqaalu lima wala kayf inama huwa altasdiiqu biha wاliimaanu biha waa darsigeennii saddexaad ee kitaabkii usuul sunna ama sharxu usuuli sunna lilimaam axmed caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi marka wa min asunnati sunnadii waxaa ka mid a ah, allaasimati ee laasimka ahayd waajibka ahayd allatii middaasoo man taraka ruuxii ka taga minhaa xaalay iyada ka mid tahay khaslatan arin arrin uun iyada ka mida ruuxii ka tagaayo arrintaasoo lam yaqulha uusan dhihin oo wayu'min uusan rumaynin biha iyada lam yakun uusan ahaanaynin min ahlihaa sunnadaa dadkeeda uusan ka mid ahaanaynin waxaa ka mida sunnada laasimkee noocaasa al iimaanu rumayn bilqadari qadarka la rumeeyo khayrihi midkiisa khayrkaa iyo wa sharihi kiisa sharkaa waatasdiiqu iyo rumayn bilaxaadiidi axaadiistii la rumeeyo axaadiistaasoo fiihi qadarka dhexdiisa ku timid iyo waliimaanu qirid bihaa iyada la qiro laa yuqaalu la dhihi maayo lima muxuu muxuu u yeelay walaa kayf yacni muxuu qaabkaa u sameeyey innamaa huwa isagu arrinku waxa weeye altasdiiqu waa rumayn bihaa la rumeeyo axaadiistaas waaliimaanu iyo qirid bihaa iyada la qiro hadalku wuxuu isugu xidhan yahay wa min alsunnati allaazima waa jaariya majruur waana khabar muqadam ah mubtaduhuna waxa weeyaan aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi waa mubtadihiioo mu'ahara wa sidaas daraaddeed wa min asunnati allaazima aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi wa halkaasay ku xidhantaha macnaha inta kale oo u dhaxaysana sunnadan laasimkaabay kusii xidhan tahay oo lagaga hadlaya sunnada anagii soo sharaxnay mar imaamku wuxuuna yidhi waa aahaaru rasuul sal lay waslam nabiga aaaartii laga soo guuriy waa axaadiistii marna waa ictiqaadkii ahlu sunnaha oo waa tiyaan soo qeexnay marka ictiqaadka laasimka ah oo ruuxii qodob ka mida ka taga aan dhihin aan rumaynin uusan ka mid noqonaynin sunnada dadkeeda sunnada laasimkee noocaasa waxaa ka mid a aliimaanu rumayn bilqadari khayrihi wa sharrihi waa sunna laazima waa ictiqaad laazima halkaa wuxuu tilmaamayaa sunnadaa qadarka ku imaanaysaa iyo ictiqaadka qadaha ilaah qadarkiisa ah arrimaheeda qodobadeeda kala gudusan iyo khisaasheeda kala gedisan mid ka mida haddaadan dhihin oodan ictiqaadinin oo aadan rumaynin sunnadaa dadkeeda ka mid noqon maysa lam yakun min ahliha min ahli tilka sunna laazima wa ictiqaadkaa saxda ah dadkiisa ka mid noqon maysa yaani waxay tilmaamaysaa ruux jidkii sunnada iyo dariiqii saxdaa ka baxay baad markaa noqonaysa ayb alimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi iyo in la rumeeyo axaadiistii ku soo aroortay baabka isaga iyo in la qiro axaadiistaa ilaahay qadihiisiiyo qadarkiisa ku soo aroortay laguma ictiraado layskamana weydiiyo lima lima maxay tahay sababtuu sidaa u yeelay muxuu alla sidaa u qadaray muxuu muxuu ahay lima lama weydiiyo leanna wax weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala qorshihiisa iyo qoondayntiisa iyo qadarkiisa su'aal lagama keenoo laguma ictiraado lima marka waa ictiraad walaa kayf lama yidhaahdo qaabkee leanna qadarka iyo qaduhu waa sirullaahi fi lkown waay jawaanib badanoo ka mida way qarsoontoo allah qarsaday mar hadduu qarsadayna kayfa inaad tidhaahdaa waa wareer sidaas daraaddeed waa inaad sallimto oo aad duuduub ku liqda way macnaa marka laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun waay ilaahay limana lama yidhaahdo kayfana lama yidhaahdo waa khalad ayb masalada uu baabkan imaamku hadalkan duuduubkiisa uu kaga hadlayo waxa weeye tiirka lixaad oo ka mid ah tiirarka iimaanka sida ku yimid xadiidkii dheeraaya jibriil min xadiidi cumar bn khataab radi allahu tacala canhu ardaa waa kii ahbirnii can iliimaan markuu yidhi mabaadi'da iimaankae lixdaa u tiriyey ka ugu dambeeya waxa weeyaan waalqadari khayrihi wa sharihi waa inaad rumayso ilaahay qadarkiisa iyo qorshihiisa iyo suu wax u qoondeeyo oo u qaybiyey kiisa khayrka ah ood jeceshahay iyo kiisa sharka ah ee ku dhibaya intaba rumee qaado oo sidaa u qaada man ayib qadarku waxaa la sida a'immada sunnada ka sugan waa sirullaahi fi lkhalqi waay ilaahay tabaaraka wa qaabku wax ugu qaybiyey midkuu wax siiyey kuu qadiyey kuu janno geynayo kuu cadaabayo waa sirta rabbi tabaaraka wa tacaala khalqigiisa ku jirta w sidaas daraaddeed ayaa asalkiisu waxa weeye in la sallimo sidaa lagu qaato wa sidaa qur-aanka iyo sunnadu u sheegeen in lagu qaato waxay ka mid tahay qadarku masaa-ishii ugu horreeyey ee khilaafku ka dhacay waa kaan shalay soo sheegnay saxaabada nebiga sal aley wasalam oo maalin maalmaha ka mida ka doodaya masalada qadarka ayuu nebigu ku soo baxay sal aley wasalam oo ninba ayad soo qaadanayo oo markaasaa nabigu sal aley wasalam wejigiisu isbedelay ilaa aad moodo in xabad rumaana wejigiisa lagu maaratay la mariyey markaasuu nebigu wuxu uhi sal aley wasalam maxaad ilaahay aayadihiisa aad isugu garaacaysaa ummadihii idinka horreeyay taasay ku halaagsameen buu nebigu sal aley wasalam marka firaqdan jidka ka baxday oo luntayna masaa'ishii ugu horraysay ku inxiraaftay masalada qadarka ka mid oo waxayba bilowdayba inxiraafkeedu saxaabadii nebiga sal lay slm oo qaar badani nool yihiin ayay bilaabeen ahlulbidacu sida ku yimid xadiidka fi saxiixi muslim cabdulahi bni umar radi allahu tacaala canhu ardaa muxuu ahay waa ka yaxya bnu yacmar iyo ninkii la dhihi jiray xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari ayaa soo xajiyey mise way soo cumraysteen markaase waxay yidhaahdeen war saxaabadii nebiga wal cid ka mida inaan la kulmi kara aan raadinno annagoo soconna oo qadarka aan weydiinno markaa dhulkay ka yimaadeen bay waxaa ka bilowday masaladan qadarka iyo su'aasheediiyo doodeediyo ayaa bilaabatay markaasaa waxaan la kulanna bay dhaheen cabdulaahi bnu cumar bnu khaaab oo masaajidka sii galaya wuxuu yidhi faktanaftuhu ana wa saaxibii dhinacyahan ka gallay buu nina dhanka ka socdaa midna bidix su-aashii baan weydiiyey buu waxaan idhi abaa cabdiraxmaan innahu qad dahara qibalana naasun yaqra'uuna alqur'aan meeshaan ka nimid waxaa ka soo baxay dad qur-aanka akhriya wayataqafaruuna alcilma cilmigana aad u dhexgaloo sii raaraadiyoo baadhbaadha warkoodiibuu wax badan sheegay waxay sheegaan iyo waxay qabaaniyo wa annahum yazcumuuna an laa qadara wa ana almra unfun waxyaalahay dadkaas nimankaas sheegayaan waxaa ka mid a wax qorshoo ilaahay horay u qadaray maba jiraba arrin walbana waaba cusub yaho markuu dhacayuuba ilaahay ka war helaaba wa ana unfiga waa mustanafka waa shay cusub oon horay aan u qorshaysnayn wuxuu markuu dhacay unbuuba ilaahay ogaadaabay leeyihi horay wuxuu sii qorsheeyey maba jiraba dadkaasaa soo baxaye bal ka warran bay yidhaahdeen waa miduu marka leeyahay cabdulahi bni cumar radi allahu tacala canhu wa ardaah faida laqiita ulaa'ika faahbirhum anii bari'un minhum kuwa haddaad la kulantaan u sheega inaan beri ka ah wa annahum bura'aa'u minii iyaguna beri ay iga yihiin waladii yaxlifu bihi cabdullaahi bni cumar waxaan ku dhaaranayaa allah uu cumar cabdilaahi ku dhaaranaye low anna liaxadihim mila uxudin dahaba hadduu midkood bixin lahaa dahab la-eg buurta uxud fa anfaqahu uu macnaha lahaan lahaa oo marka uu bixin lahaayoo jidka ilaahay ku bixin lahaa maa qabila allahu minhu xataa yu'mina bilqadar allah kama aqbaleen ilaa uu qadarka rumeeyo yacni wax kasta dad baxsato oo khayrka wax kasta la timaado ilaa qadarka aad rumayso ilahay waxba kaa aqbali mayso sababta maxay tahay gaal baa tahay macana muslimba ma tihid gaalna ilahay waxba kama aqbalo marka saxaabadii oo nool bay masaladan doodeedu soo baxday waa masaa'ishii ugu horraysay oo muranka la geliyey ayay ka tahay sidaasuu marka xadiidka muslim baa wariyey marka ku imaanaysaa inuu masaaisha ugu horraysa uu imaamku ka dhigo raxmatullaahi calayh masalada marka qadarka ilahay in la rumeeyo tabaaraka wa tacaala afar martabay leedahay yani waxa weeyaan alqadar alqadaa'u walqadar lahu arbacu maraatib afar martabuu leeyahay martabada koobaadi waxa weeyaan cilmuullaahi almuxiit bikulli shay inaad rumayso allah tabaaraka wa tacaala cilmigiisa wax walba koobay ee asaliga ah wax kasta inuu ilaahay horay u ogaa oo cilmigiisa aan wax ka horreeyi jirin uu shay walba ku ogaa oo waxyaabahan dhacaya wuxuu horay u ogaaday inay yihiin rabbi tabaaraka wa tacaala in aad rumayso wa taas iyadaa qur-aankaa sheegayo ilaahay wax ka qarsoon inuusan jirin litaclamuu ana allaha cala kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilmaa wax walba ilaahay cilmi buu ku koobay martabadaa hore oo ilaahay waxyaabaha dhacaya intaysan dhicin inuu sii ogaa ah martabada hore cid inkirtay ma jirto ilaa hullaatu lqadariya nimanka la yidhahda mooye qadariyada kuwooda sii xag jirsan oo laysku waafaqsay inay gaalo yihiin kuwaasaa inkiray oo yidhi ilaahay waxyaabahan dhacaya horay uma ogayne markay dhacayso umbuba ka war helaaba waa kufri cad soo maa marka martabadaas qoladaa unbaa inkirtay waxayna yidhahdaan way inqiraadeenoo way dhamaadeen bay yidhahdaan qoladii fikirkaa qabtay waa nooc qadariyada ka mida ah, uulaadooda ah martabada labaadi waxa weeye aliimaan biana allaha kataba kulla shayin qabla khalqihi waa martabat yani waxa weeyaan alkitaaba inaad rumayso ilaahay wax kasta intuusan dhicin buu sii qoray wax walba waa sii qornaa ku qornaa qalinkaa qoray waxyaabahan dhacayaay way sii qornaayeen ayadana qur inoo sheegayoo alla wuxuu tabaaraka watacaala maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum eh, ila fii kitaabin min qabli an nabra'ah intaan waxaan la abuurinba kitaab buu kusii qornaa looxulmaxfuudka waaye ayb waxaa kaloo kutusaya xadiidka cabdilaahi bni camr bni caas saxiix muslim ku yaalay iyo hayrkiiba nebigu uri sal lla aley kataba allahu maqaadiir alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati walarda bihamsiina alfa sana yacnii makhluuqaadka ilaahay abuurayo qorshahooda iyo maqaadiirtooda ilaahay wuu qoray samaawaadkiiyo dhulalka intuusan abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu wax walba lasii qoroo la qorsheeyey marka martabadana waa martabada qoraalka oo inaad rumaysantaha waxaan inay sii qornaayeen martabada saddexaadi waxa weeye qoraalkaasi marka wuxuu soo gelayaa taqdiirka marka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa wuxuu u qaybsama dhowr qaybood altaqdiiru alcumri waaltaqdiiru alxawli waaltaqdiiru alyawmi ah, yacni waxa weeyaan bini aadamka marka la yidhaahdo cimrigaaga oo dhan qadar ku saabsan baa jira oo ilaahay qadaray haddana sanad walba qadar dhacayaa jiraoo leylatu alqadri sooma leylat lqadri habeenkasanada markuu soo wareego sanadkaa wixii dhici lahaa leylatulqadri baa haddana la qorshaynaya taqdiir yowmiyaa jiroo maalin walbana wax ilaahay qadarayo fulayaa jira marka waxa weyaan saddexaasaad yay u qaybiyaan qaybta maxaanuushe martabada saddexaad oo maraatibta qadarka ka mid a ah, aliimaanu bimashii'ati illaahi naafida wa qudratihi shaamila inaad rumayso allah tabaaraka wa tacaala waxyaabaha kownka ka dhacayo oo dhan doonitaankiisay ku dhacayaan iraadadiisi iyo doonitaankiisay ku dhacayaan wax ka baxsan ilaahay doonitaankiisa ma dhacayo maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu ilaahay doono unbaa dhici wuxuusan dooninna maba dhici karaba ayib ama ha noqdo addoommada laf ahaantooda ama ficilkoodiiy waxay samaynayaan ha kulli mashii'ada ilahay ba hoostaga taana waa midda qur kariimka alla ku leeyahay inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun saas way macana addoommada iyo khalqigu doonid bay leeyihi mashiicay leeyihi iraaday leeyihi iraa'ada iyo doonitaanka makhluuqaadku ta ilaahay bay raacsan tahay ma madax banaana bimacnaa maxaan ka wadnaa wuxuu alla doonay unbaa addoommadu dooni karaan wuxuusan alla doonin addoommada doonitaankooda iyo iraadadooda kuma socon karo qur-aankaa inoo sheegayoo wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah aayaddu laba mashia ay sheegtay mashii'atullaah iyo mashii'at alkhalqibasoo maaha markaasee labadii haddana isku xidhay mashii'adiinni iyo doonitaankiinnu waxay ku xidhan tahay ta alle unbay ku xidhantahay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah martabada iyada ah oo waxa yacani makhluuqaadka iyo afcaashoodii waxay samaynayaan dhan inay ilaahay doonidiisa iraadadiisa hoos tagto oo ynan ka baxsanayn ayadana cinda ahlisunna waljamaca waa ijmaac waxaa khilaafay niman la yidhaahdo alqadariyat nufaad qadariyada laba nooca nimanka ilaahay qadarkiisa inkira oo jahmiyada muctasilada iyo firaqda raacay ah oo waxay inkireen iraadada ilaahay iyo mashiicada addoonku inay isku xidhan yihiin bay inkireen waxay yidhaahdeen adoonku wuxuu leeyahay mashiica madax bannaan oo ta ilaahay ka madax bannaan sidaas daraaddeed addoonku doonidiisu ta tabaaraka wa tacaala ma xakamayn karto addoonku wuxuu rabuu samayn siduu doonuu u dhaqmi wuxuu doonuu go'aansan ilaahayna awoodu wax kaga qabta ma marka mashii'a madax bannaan iyo madax bannaan bu addoonku leeyahy ta ilaahayna ma hoos shaqo kuma lah waa nimanka la yidhaahdo muctasilada waa mashii'adaasi waxaa kaloo ka keenay nimanka la jabriyada oo iyagana nooc qadariyada ka ayaguna dhanka kaley u boodeenoo waxay yidhaahdeen addoonku wax iraado oo uu wax ku qabsado iyo mashyaaa uu leeyahay maba jirtee ilaahay tiis umbaa ku dul socota waa sida waxay dhaheen caleen ay dabayshu kolba dhinac u dhufanayso oo kale oo caleentaasi kolba dabayshu dhinac u qasbayso ma waxay leedahay doonid bay leedahay maya waxay dhaheen addoonku waa qasban waxaan uu samaynaya ead arkaysaan oo dhanna wax doonidana male iraada kuma laha waa uun la qasbayo waa iska socdaa dhanka kale uga baxeen iyaguna ahlu sunnuhuna waa dhexdhexaysteenoo waxay yidhaahdeen allah mashii uu leeyahay addoonkuna mashii uu leeyahay mashiicada addoonku uu leeyahay sete ilaahay bay ku xidhantah waana sida qur sheegay waa marka masaladan labadalabadaa qoloba way ka baxeenoo martabada la yidhaahdo martabatu almashii'a waaliraada labada noocee qadariyaduba way khilaafeenoo dariiqay ka baxeen qolada la yidhaahdo yani waxa weeyaan muhbitatu lqadariya oo jabriyada ah iyo nufaatu lqadariya oo ah muctasilada ah, ah labaduba qadariya laisku yidhahda maana leanna masalada qadarka ayay labada ku inxiraafeen martabada afraadi waxa weeyaan waa martabat lkhalqi waay ah, wax kasta oo kownka la abuuraya oo imaanaya oo la ahaysiinayo ilaahay baa keena addoommadana ilaahay baa abuuray ficilkoodiiyo falkoodiiyo waxay samaynayana ilaahay baa abuuray saas maana allahu khaaliqu kulli shay wax kasta ilaahay baa abuuray waxaa soo gelaya kulli shay waxaa soo gelaya acyaanta iyo ashkhaasta iyo afcaashooda iyo sifaadkooda kulli bay soo gelayaan allahu khaaliqu kulli shay taana waxaa iyadana khilaafay labada qole een hadda tilmaanay jabriyaduna waxay yidhaahdeen wuxuusan ilaahay abuur waxaa jira bay nimanka la yidhaahdo qadariyada muctasilada ah waxay yidhaahdeen waxaa jira kownka ka dhaca wuxuusan ilaahay abuurin oo maxay tahay ilaahay addoonkuu abuuraa laakiin ficilkiiyo falka addoonku samaynayo ilaahay shaqo kuma laha addoonkaa abuurahayay dheheen masalada waa masalada ay a'imada sunnadu kutubta ka alifeeno sida imaamulbukhaari oo kitaabkiisa la yidhaahdo khalqu afcaali alcibaad addoommada falkooda iyo ficilkooda ilaahay baa abuuray kitaabku halkaasu ku salaysan yahay wakadalika kitaabkiisa buhaariga saxulbukhaariga ugu dambeeya kitaabu tawxiidka inta badan wuxuu xooga ku saarayaa in uu sugo addoommada ficilkooda inuu ilaahay abuuray sida laf ahaantoodaba alla u abuuray tabaaraka wa tacaala marka muctasilada ayaa halkaa masalada dhigoo waxay yidhaahdeen yani waxa weeyaan saas daraaddeed baa waxaa lagu magacaabay majuusu hadihi lumma sooma xadiidka culimmada qaarkood ay taxsiiniyaan nebigu sal ly slam uu yidhi ummadayda yani majuusteedu waa qadariyada see majuus ku noqdeen majuustu waxay sugaan laba khaaliq yacni waxa weeye laba shay laba asal oo wax abuura midna khayrka abuuro midna sharka abuuro soo qadariyaduna laba khaaliq bay sugeenoo allah oo addoommada abuura laf ahaantooda iyo addoommadiioo ficilkooda abuura saas daraaddeed bay majuus ku noqdeen majuusu hadihi al umma saasaa loo yidhaahdaa macnaheedu waxa weeyaan halkaasi marka waa qoladaas qolada labaadi waa nimanka la yidhaahdo jabriyada oo ayaguna masalatul khalqi bay ku inxiraafeen martabada khalqigo waxay yidhaahdeen addoonku ficilkiisana awood male leh waxaanuu addoonku samaynayo allaabaa samaynaya dheh waa hullaadooda waa waxaan alla uu samaynayo waaba ficilkii ilaahay bay dheh xumaanta uu samaynayo waa ficilka ilahay bay dheheen wax ficil addoon la yidhaahdo addoonku uu samaynaya maba jirtaba soo horay mayna u dhihin iraade iyo mashii'a ma leh soo mayna dhihin falkii iyo samayntiina ilaahay baale bay dheheen seebuu ilaahay addoonku wuxuusan awoodba u lahaynoo uusan samaynaninoo ficilkiisa ahayn see loogu cadaabaya soo addoonku wixii uu ma samaynayo kama tegay soo ma kala duwana addoon qasbanoo inta la garbaduubay xoog lagu qasbay ama la tuuray iyo adoon khiyaarkiisa wax ku samaynaysoma kala jiraan ya waa kala duwan sidaas daraadeed ayaguna inxiraafkoodu waxa wey waa masalada waa meesha ay ashcariyaduna halkaasay soo gelayaan ashcariyadu waxoogaa masalada way yaro farsameeyeenoo waxay yidhaahdeen waa jabriye asalka madhabkoodu laakiin way yaro farsameeyeen oo waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu leeyahay ficilka addoonkiiyo falkiisa alla abuuray addoonkuna kasab buu leeyahay waxaa la yidhi kasabka fasira waa ku wareereen laftoodii baa kasabka fasiri kari waaya nihaayada marka la warwareejiyadan sida xudaaqdoodu ay tilmaamayaan kasabkan iyo ficilkan ay kala qaadeen kala qaadmi waaye sidaas daraaddeed baa asalka madhabkoodu fi hadihi lmas'ala waa jabriye waaye ashaaciradu fii mas'alati alqada waalqadar waa jabriya farsamadan kasabka iyo khalqiga la kala qaadanayana macno weyn ma samaynayso ma la fasiri karayo way adag tahay in loo sameeyo tafsiir sax marka afarta martabo inaad rumayso way martabada hore waa martabat alcilmi almuxiid martabada labaadna waa martabat alkitaaba martabada saddexaadna waa martabat almashii'a waaliraada martabada afraadna waa martabat alkhalqi waaliijaad afarta martabo oo uu leeyahay alqada walqadar afartaba inaad rumayso waay markaasaad rumaysay alqada walqadar oo iimaankaagu saxaya marka ayib taa way marka masalada uu tilmaamaya imaamku calayhi raxmat aynu ku noqonnay marka wuxuu yidhi wa min asunnati sunnada waxaa ka mida allaazimati ee laasimka ah ictiqaadka laasimka waxaa ruux kasta waajibka ku ah lagama maarmaankaa allatii sunnadaasoo man taraka ruuxii ka taga minhaa xaggeeda ama minhaa xaalu iyada ka mid yahay minhaa xaalay iyada ka mid tahay khaslatan hal arrin oo lam yaqulhaa aan uusan dhihin arrintaasoo lam yaqulhaa uusan dhihin oo wa yu'min uusan rumaynin biha iyadoo uusan rumaynin eh? saamidin qoraya ah, sax lam yaqulha baan idin qoraya man taraka ruuxii ka taga minhaa xaaluu ka mid yahay khaslatan hal arrin ah arrinkaas arrintaasoo lam yaqbalha uusan aqbalin uusan ogolaanin oo wayu'min uusan rumaynin biha iyada lam yakun uusan ahaanaynin min ahliha sunnadaa dadkeeda uusan ka mid ahaanaynin hee sunnadaa laasimadi ihi hadalku weli waa socda sunnadaasi al aliimaanu rumayn weeye halkaasuu marka yuu imaanaya man aliimaanu rumayn bilqadari qadarkii la rumeeyo khayrihi miskiisa khayrka ah xagga alle marka la fiiriyo qadarka dhammaantii waa khayr washaru laysa ilayka waa soomaa laakiin qadarku wuxuu khayr iyo shar u kala baxaya marka addoommada dhankooda la fiiriyo addoommadii baa qadarku qaarna uu dhibaya oy yani waxway dhibsanayaan qaarna ay jecel yihiin dhanka marka laga fiiriyo buu u kala baxayaa qadar khayr ah oo macaan oo la jecel yahay iyo qadar shar ah oo addoommadii dhibsanayaan laakiin dhanka alle kulli waa maslaxa iyo khayr wey ayb wtasdiiqu iyo rumayn bilaxaadiii axaadiistii la rumeeyo fiihi dhexdiisa kusoo aroortay axaadiista qadarka kusoo aroortay waa axaadiis fara badan kulli in la wada rumeeyo waliimaanu iyo qirid bihi bihaa la qiro axaadiista iyada laa yuqaalu la dhihi maayo lima maxaad muxuusaa u yeelay ah, soo maa muxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uusaa u yeelay la dhihi maayo walaa kayf muxuu yaani limadu waa sababta sababtu saa u yeela maxayta tahay walaa kayfa qaabkeena la dhihi maayo muxuu qaabkaa u sameeyey ama ugu sameeyey ama ugu dhigayna la dhihi maayo innamaa huwa isagu arrin altasdiiqu waa rumayn bihaa axaadiistaa la rumeeyo waliimaanu iyo qirid biha iyada la qiro wey wuxuu yidhi imaamku isagoo hadalkiisa sii wada waman lam yacrif ruuxii aan garanin tafsiira alxadiii xadiidka fasiridiisa oo wayabluqhu uusan gaadhin caqluhu caqligiisu uusan gaadhin faqad kufiya waa la kaafiyey daalika arrinkaa waa laga kaafiyey wa uxkima waa loo sugay ya lahu isaga waa loo sugay ah. ayb fa alayhi korkiisa waxa ahaaday marka aliimaanu rumayn bihi isaga uu rumeeyo xadiikaasi uu caqligiisu gaadhi waayo waa watasliimu iyo hogaansamid sallimid lahu isaga uu sallimo ciddii uu ka yimid xadiidkani inuu u daayo oo uusan faragelinin milu xadiii saadiqi wlmasduuq sida xadiikaasoo kale yani xadiika la yidhaahdo xadii saadiq wlmasduuq ama xadii saadiq lmasduuq ayb iyo wamaa kaana iyo wixii ahaaday milahu isagoo kale oo fil qadari qadarka ku soo arooray axaadiista qadarka ku soo aroortayoo kaasoo kala xadiidka saadiqulmasduuqoo kale ah inta isagaa iyo intii la midaba uu leeyahay xadiidu saadiqi waalmasduuq waa xadiidka cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canh oo ku yimid fi saxiixayn waa xadiidkii uu dhihi jiray cabdullah bn mascuud nabigaa noo warramay sal ley wasalam xadaanaa rasuulu lahi sal ley wasalam wahuwa asaadiqu almasduuq halkaasaa laga soo qaatay yani waxaa jira axaadiista qaarkood marka ciwaan baa looga dhiga wuxuu caan ku yahay baa la soo qaban markaasaa cinwaan looga dhiga maalan waxaa lagu leeyahay xadiiu jibriil aawiil waa kee ya waa xadiidkii su-aalaha dhowrka nebiga uu ku weydiiyey soo garatay markaa xadiiu saadiqi lmasduuq baa lagu dhihi waa xadii ibni yani waxa wey qadahiy ku yimid kan wey marka waa xadiidkii uu yidhi noo warramay sal lay slm noo sheegay ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowman uma yakunu calaqatan mila dalik uma yakunu mudqatan mila dalik uma yabcaث allahu malakan fayu'maru biarbac yani ilmaha maraaxisha uu ku marayo uurka kadibna in ilaahay malag uu dirayo kadibna malagaasi la amrayo inuu qoro afar arimood camalkiisa inuu qoro iyo wuxuu samaynayo risiqiisa iyo arsaaqdiisa inuu qoro ajashiisa inuu qoro inuu shaqi yaho ahlu naar yahay iyo inuu saciid yaho ahlu janno yahay inuu qoro kadibna naftaa la gelinaya marka kadibna wixii ruuxa loo qoray unbuu ku geeriyoon meeshii loo qorayna waa tegaya xataa hadduu noloshiisa qaybteeda hore uu yani waxaweyaan uu sidaas si ka gadisan sameeyo akhiiran marka ugu dambe iyadoonbuu ku dambayn doona saasuu xadiidku tilmaamaya xadiidka way xadiidka marka uu sheegayo qadaha ilaaha iyo qadarkiisa wuxuu qorsheeyay ayay addoommadu ku soconayaan xadiidku marka wuxuu tilmaamayo waa taqdiirka la yidhaahdo altaqdiiru alcumri midkaan lahayn waa Ah, cimrigaagoo dhan wixii kugu saabsan baa uurka ku jiraa la qoraya xadiikaas wey midkuu imaamku tilmaamayo oo uu leeyahay haddii aad fasirkiisa garan weydo caqligaaguna gaari waayo waa lagaa kaafiyey waana laguu sugayo waaba muxuu ahaayey waa lagaaga horreeye adeer sidaa ku qaada waay sidaa ku rume sidaa ku da ha faragelinin duuduub ku liqwa ayb iyo axaadiista kale la midka axaadiista la midka ah waa axaadiista kale qadarka ku soo aroortay iyaguna waa fara oo mxuu ahay axaadiis yar maaha masalada uu ka hadlayo baabku ka hadlayo waxaa la mid a ah xadiidkii maalan cabdillahi bni cabbaas oo kale waclam ana alummata low ijtamacat xadiidkaad baa ka mid a xadiis badanoo noocaasabaa ah macnaha masaladan baabkan uu imaamku kaga hadlay waxa weeye nusuusta qadarka ku soo ama ilaahay sifaadkiisoo kale ku soo aroortay nusuusta iyada iyo caqliga bini'aadamka calaaqada ka dhaxaysa maxay tahy si kale haddaan u dhigno dowrka iyo kaalinta caqligu ku leeyahay nusuusta iyadaa maxay tahay taasuu tilmaamaya haddaad nusuustan fasirkeeda gaadhi weydo ujeeddada alla ka leeyahay ama ujeeddada rasuulku ka leeyahay haddaad gaadhi weydo caqligaagu gaadhi waayo oo aad haleeli weydo gaabso markaas soo ma sidaa ku rumee waa lagaa kaafiyey intaad ka gaadha rume intaad gaadhi weydana ciddii uu ka yimid cilmigiisa u daah adiguna sidaa ku qaado oo salim laakiin haddaad sii baadhbaadhood sii dabagasho oo waxaa dhici karaysa inaad markaa khatar gasho meeshaa waxa weeye masaladu waxay muujinaysaa caqliga bini aadamku makhluuqaadka caqligiisa gaar ahaan bini aadamku xad buu leeyahay xad uusan gudbi karin baa jirta soo ma xad uusan gudbi karin ayaa jirta diinta allana tabaaraka wa tacaala ambiyadu waxay la yimaadaan siduu ibnu taymiya tilmaamayo dadka waxay u sheegaan bima taqsuru cuquuluhum can macrifatihi laa bima yacrifuuna anahu baailun mumtanicun fayuhbiruun yani waxaa layidhaahdaa wuxuu yidhaahdaa sharaaicdu waxay la timaadaa bimuxaaraati alcuquul laa bimuxaalaati alcuquul shareecadu waxay keentaa wax caqligu ku wareero oo xaqiiqadiisa laga yaabo inuu gaadhi kari waayo sharaa'icda samaawigu way keentaa si bini aadamka caqligiisa iyo tabarta caqligiisa loo tuso laakiin sharaa'icdu ma keento lamana timaado wax aan suuroobi karin oo mustaxiil ah muxaalaad ma keento laakiin waxay keentaa bimuxaaraati alcuquul aw bimuxayiraati alcuquul wax cuquusha wareeriya oo ay xaqiiqadiisa gaadhi weydo sharaa'icdu waa keentaa waana meesha la doonayo inuu ruuxu duuduub ku rumeeyo sifada ugu horraysae mu'miniinta lagu sifeeyey qur-aanka soo maaha ya maxay tahay suurat lbaqara bilowgeeda ah, yuminuuna bilhayb waay yu'minuuna bilghayb waxa cilmigiisu ka qarsoon yahoy gaadhi waayeen sidiisaasay ku rumeeyaan waana meesha addoommada ku kala baxayaan waa leanna waxyaalaha la arkaya ee maxsuuska ahee xawaasta shanta lagu dareemayo gaal iyo muslim wax diida maba jiraba allahuma mukaabara iyo sofastaa'iyiinta iyo qolyo waxaa iska jira iyagu xaqaa'iqda bannaanka taalla xataa iska diido caqliya muxuu ahay laakiin muxuu ahay caqliga bini aadamku marka wuxuu leeyahay xad buu leeyahy allihii sameeyee abuuray baa xad u yeelay uusan gudbi karin waxyaalihii laga xadeeyey marka hadduu isku dayo inuu wax ka raadiyo wareeri wareer unbuuna ku dhammaanaya sidaas daraaddeed wixii aad gaadhi weydo ka gaabsawe ayb waxyaalaha xataa ilaahay uu bini aadamka caqligiisa uu inuu gaadhi kara ka dhigay yaa bini aadamkii kala caqli badan oo ku kala faham badan oo mid baa gaadhaya midna waa ka soka dhacaya mid baa haleelaya midna waa garab maraya cuquushu isku qiyaas lagama sinin bini aadamka mid baa damiin ah oo fahmigiisuba daciif iska yahay midbaa fahamkiisu dhexdhexaad yahay midbaa fahamkiisu xoogaa koreeya midbaa markuu naska fiiriyo xadiidkiiyo aayadda si fiican laga yaabaa inuu u fahmo intaas oo masalana hal mar ka fahmi kara intaasoo masalookaasi ka fahmay mid kale in ka yar buu ka fahmi karaa mid in ka yar buu ka fahmi karaa sidaas daraaddeed inta aad fahamtood garatood sax u garatayna qaado inta caqligaagu gaari waayana waxaan jirin ha ka dhigine way jirtaa adaa gaadhi waaye gaabsa way macnaa adaa gaadhi waaye tabartaada garo oo gaabso sidaas way macnaa fiqigiiyo fahamka marka waa lagu kala duwan yahay ama shayga macnihiisa iyo kayfiyadiisa in la haleelo ama xikmadda iyo qaayada xukunkan inaad hesho waa lagu kala duwan yahay waa kii nabigeenu laha salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruba xaamili fiqhin hayri faqiih wa ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu waxaa jira ruux xambaarsan fiqigii xambaarsan qur-aankiiyo sunnadii buu xambaarsan laakiin faqiih ma ah. ma fahamsana mid baa xambaarsan fiqigii markaasuu wuxuu u xambaarsan yahoo ka qaadanayo uu gaadhsiinayaa mid isaga uga faham badan sooma sheekh baa ardaygiisa wuxuu sheegay mise ardaygaaba uga faham badanba qur-aankiibuu barayaa buu barayaa kaa uu baraybaaba uga faham badanba marka waa la kala faham badan yahay waana kala fiqbi badan yahay masaladaasaa marka keenaysa inuu imaamku yidhaahdo wixii aad fahmi weydo ka gaabso khaasatan masaa'ishan qadaah iyo qadarka ku saabsan waman lam yacrif tafsiira alxadiidi wayabluqhu caqluhu waa lagaa kaafiya marka wixii aad garan weydo allihii tabaaraka watacaala soo dejiya uda masaa'isha sunnada ku soo arooray laftoodu takhtalif xasaba duhuuriha wa khafaa'iha masaaisha lafteedu waa kala duwan tahay sooma masale iska cad iyo masale qarsoon iyo masale aan la gaari karinoo mutashaabih diintu ku tilmaantay baa jira qadaayaadka qaarkood mutashaabihu waa tashaabuha laftiisa wuxuu yahay mutashaabih mustaxkim ah oo ilaahay mooye cid kaloo cilmigiisa gaari karta ina jira iyo mutashaabih dadka qaarkood ay og yihiin qaarna ayna garanayn soo xadiiskii maaha nucmaan ibnu bashiir wa baynahumaa umuurun mushtabihaat laa yaclamuhunna kaiirun min annaas ah, dadka qaar baa garanaysa uma jeeda dadka qaar baa yaqaana qaarna ma yaqaanaa marka mutashaabiha waxay u qaybsamaan mutashaabih aan waxba laga garanin oo aan cilmigiisaba laynoo furin iyo mutashaabih cilmigiisa laynoo furay laakiin nisbi ah oo dadka qaarkoodna way garanayaan dadka qaarkoodna ma garanayaan haddaad qaybta dambe tahayna intaadan garanaynin ka gaabso haddaad qaybta hore tahayna in la galo maba ahaba saas daraaddeed buu ilaahay wuxuu ku tilmaamay culimmada diinta ku xidhidaystee raasikhiinta ah. inay yidhaahdaan eh, waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi kullu min indi rabbina ah, muxkamkiiyo mutashaabiha waan rumaynay kullina xagga allay ka ahaadeen muxkamkana rumayna mutashaabihana rumayna rusukh filcilmi rusukh filcilmi waxa weeye meeshaan caqligaagu gaari karinna ka gaabso oo duuduub ku rumee meeshii caqligaagu gaari karood fahantana qaado hada huwa rusukh filcilmi saas man wixii kale waa yani waxa weye xadaaf wa meeshuu imaamku leeyahay faqad kufiya wa uxkima lahu wuxuu ka wadaa marba haddii la soo dejiyey waa looga horreeyey yaa kaaga horreeyey saxaabadii baa kaaga horreeyey taabiciintii baa kaaga horreeyey waxan waa lagaaga horreeyey meeshii la maray mar meeshii laga istaagay ka istaag wixii ay fasireen fasir qaabkay u fasireen u qaado rag baa kaaga horreeyo baabkan bisleeyey waaba karsan yahayba sooma ma taasuu macnuhu tilmaamaya oo waxa weye waa cabdullahi mascuud waa kii lahaa ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum soo Ah, dariiqii laydinka horreeye mara wax cusubna ha la imaanina maxaa yeele waaba laydin kaafiyeyba adiga haddii raashiin laguu kariyo laguu bisleeyo ya oo isagoo bisil lagu soo hordhigoo cun lagu yidhaah war waa bisiliya qaadada qaadoo cun oo tidhaahda may anuga haddaan soo karsanaya ah. war waxaad karinayso inuu wanaagsanaanayo inuu fiicnaan la garan maaye inaad sixi inaad khaldi lama yaqaanee kanaaba iska diyaarsan baa iska cunti faqad kufiitu ade waa laydin kaafiyey saxaabadii nebigaa idinka horreeyey taabiciintii baa idinka horreeyey amidii salafkaa idinka horreeyey halkay mareen mara meeshay ka istaageenna ka istaagen salaamadu sidaas way macnaa cumar ibn cabdilcasiis oo kale waa qif xayu waqafa alqowm fainahum can cilmin waqafuu wa bibasarin naafidin kafuu Ah, meeshay istaageen istaag maxaa waxay u istaageen baa jirto ilmi iyo aqoon baa halkaa istaajisay aragti weliba xeel dheer baa halkaa istaajisay meeshay istaageen ha ka gudbin meeshay ka gaabsadeen ka gaabsado sidaas macana haddaad heli weydo soomaa aafaa kugu dhe xadiidka hadda aynu soo sheegnay xadiidu saadiq almasduuq uu yidhi ayaa waxaa la sheegaa kutubta qaar baa qora laakiin allahu aclam inay sax tahay in lagu been abuurto nin muctasilada odayaasheedii ka mid ahaa la dhihi jiray camr sunni buu markii hore ardadii wuxuu ahaa alxasan ibn abilxasan albasri ardadiisuu ka mid aha nin sunni anawa ah markii dambe raggii inxiraafay oo sunnada ka baxay wuxuu ahaa fikirkan ictisaalka qaatay waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu dul akhriyey xadiidka cabdulahi bn mascuude haddaan soo sheegnaye qadarka ka hadlay markaasaa wuxuu yidhi xadiiska ragga warinaya ee waxaa ka mid a ah acmash wuxuu yidhi camr bnu cubayd low samictu lacmasha yarwiihi lakadabtuhu war waxaan wax caqli ugu qaadan kara maaha acmash oo warinaya haddaan anugu ka maqli lahaa beentaa weeyaan baan dhihi lahaa buur walow samictuhu min zayd bni wahbin lama axbabtu midku sheekhu isagu ka sheegay oo zayd ibnu wahb la yidhahdo haddaan ka maqli lahaa oan anugu ka dhagaysan lahaana ma jeclaadeen buui walaw samictuhu min ibni mascuudin lamaa qabiltuhu buui cabdulahi bni mascuudka oo xadiidka sheegaya haddaaban anigu la joogan ka maqli lahaana maanan ka aqbaleen buui walow samictuhu min rasuuli illahi sal ly la radadtuhu haddaan nabi maxamed ka maqli lahaana waan ku diidi lahaa buui walow samictu allaha yaquulu haada haddaaban ilaahay toos uga maqli lahayo isagoo sidaalana la qultu maa calaa haada ahadta calayna almiihaaq waxaan ku dhihi lahaa buui ilaahu ballankaad naga qaaday sidan ma ahayn waxaan caqliga nabaga gelayna inaad noo sheegto ballanta noo dhexaysay ma ahayn saasaan ilaahay ku dhihi lahaa buui baluu fiirso meeshay gaadhay yani waxa weye caqligoodaa muqadas ah mushkiladu waxa weeyaan taqdiis alcaqli wa taqdiimuhu cala alnas meeshaa way meesha layska galay caqligana adeer dawrkiisu waa inuu fahmo naska wuxuu fahmi waayana waa inuu ka gaabsado soo saas ma ilan xad buu leeyahay laakiin caqligaagii inaad ka dhigto miisaan wuxuu isagu saxana aad tidhaahdo waa sax wuxuu isagu gaari waayo ama la qaldamana aad tidhaahdo wax jiraba ma aha waa mushkilada ku dhacday firaqda dhammaantood halkaasaa laga gaadhay oo masdaru talaqigooda muqadaskay hormariyeen waa caqliga nusuustay ka hormariyeen man sidaas weya <clears throat> ayib macnaha wey marka macnaha uu ka wado imaamku markuu yidhi waman lam yacrif ruuxii aan garanin tafsiir alxadiidi xadiiska fasiridiisa iyo caddayntiisa oo wayabluqhu uusan gaadhin caqluhu caqligiisu uusan gaadhin maxaa laga wadaa yacni caqligaagu wuxuu gaadhi waayey macnaha xadiidka laga wado wuxuu gaadhi waayey kayfiyada wuxuu ka hadlaya qaabkuu u yaalla wuxuu gaadhi waaye caqligaagu xikmadda loo jidayey iyo qaayada ku jirta caqligaagu hadduu jaanib ka mida jawaanibta xadiidku ka hadlaya uu gaari waayo hee faqad kufiya waa laga kaafiyey ruuxaasi dalika arinka yaa kaa kaafiyey raggii kaa horreeyey jid la falay waay saxaabadiiyo qayrkood baa kaa kaafi wa uxkima waa loo sugay lahu isaga waa shay la sugay oo la hagaajiyey oo muxuu ahay laysku dubariday fa calayhi korkiisa marka waxaa ahaaday aliimaanu rumayn bihi isaga uu rumeey adeer iska rumeeyo sidaa ku qaado watasliimu iyo sallimid lahu isaga la sallimo tasliim waxaa laga wadaa inaad dhiibtood isdhiibto naskan dhiiboo sidiisa ku salimo duuduub ku liqoo ha faragelin allihii ilaah u milu xadiii saadiqi wlmasduuq xadiikaasoo kaleba waa iyo wamaa kaana wixii ahaaday milow isagoo kale oo filqadari qadarka ku soo arooray waxaa la ah sifaatka rabbi tabaaraka watacala nusuusta ku imaanaysaa la ah, oo sifaatka rabbi macnahooda waa la garan laakiin kayfiyadooda lama yaqaan marka kayf hadhihi kayfa stawa cala alcarshi kayfa samcuhu kayfa basaruhu kayfa wajhuhu kayfa yaduhu kayf ka dah kayf hadhihi maxaa yeelay ilaahay baa khaas laah waa wuxuu ilaahay qarsaday ma gaadhi karta wuxuu yidhi imaamku wa milu axaadii ru'ya axaadiista aragtida oo kale kullihaa dhammaanteed wain nabata haba boodo nabat dheh wain nabat haba ka boodo canil asmaaci maqalyaalka axaadiistaasi haba ka boode wastawxasha haba cidlaysto minhaa xaggeeda almustamicu midka dhagaysanaya cidlo haba dareemo haba ka dida wey macnaa fa innamaa calayhi waxaa korkiisa uun ahaaday aliimaanu rumayn bihaa uu axaadiistaa rumeeyey wa anlaa yarudda inuusan celinin oo uusan diidin minhaa xaaluu ka mid yahay axaadiistaas jus qayb waaxidan oo mid ah qoray xarfan juwaanigii qoray wa anlaa yarudda inuusan celinin minhaa xaalu iyada ka mid yaha xarfan xaraf waaxidan oo mid iyo wahayrahaa iyo wixii la mida ah axaadiista oo min alaxaadiisti axaadiistii alma'huuraati oo la soo guuriyey can ithiqaati ruwaadda lagu kalsoony culimmada lagu kalsoony laga soo guuriyey wa milu axaadiii ru'ya xaggay ku cadfan tahay ku xidhan tahay waxaa inay ku xidhan tahay hadalkii ka horreeyey oo ahaa ya miludii milu xadiii saadiq lmasduuq soo maa wa milu xadii ru'ya saasayna u dhowdaa qaarkood waxay ku xidheen wa min asunnati laazimati kada wa milu axaadiii ru'ya halkaana qaar baa ku xidhay laba goorba waxa weeye imaamku wuxuu tirinayaa muctaqadka laasimka ah ee ruuxii khilaafo uusan ahlu sunna noqonin maxaa ka mid a ah? axaadiista ku soo aroortay ilaahay aragtidiisa aakhare la arkay ayib laba kelimo aan waxayr iskor taagno oo kelimada hore waa nabad nabad kelimada nabat waxay ka timid nabaa nabaa bay ka timid marka waxaa la geliyey taa'utaaniis soo ma nabad saasay ku timi macnaheedu waxa weeye min naba shayu nabwatan ida lam yastawi fii makaanihi lmunaasib shaygu markuusan meeshii munaasibka ku ahayd uusan ku fadhiisanin oo uu ka boodo ama garab maro ama ka leexdo ayaa la yidhahdaa naba shayu ya shaygii meeshii waa ka soo kuday waa ka soo booday waa garab maray nabaa baa la yidhahda maxaa laga wadaa marka axaadiistan iyada ah maqalku hadduu ka boodo oo ku xasili waayo oo uu ka leexdo wastawxasha iyaduna waxa weeyaan maqalkaagu hadduu cidlaysto oo markaad axaadiistii maqasho uu iyadana weheshan waayo ya oo maqalkaagii diido xoogaa uu yaraha aqbali waayo maqalkaaga iyo diidada uu samaynayaa wax jira ma aha maana laakiin axaadiista noocaasoo kale ilaahay sifaadkiisa ku imaanaysa ama mabaadicda ictiqaadkaba aad samay muxuu ahay taqriirinaysaa eh, cidda maqalkiisu uu diidayo uusan ku xasilaynin waa ahlulbidaca waaye maaha dadka ahlu sunnaha saxaabada iyo dadkii dariiqooda maray marba hadduu nasku sugan yahay dhegtooduna way aqbashaa qalbigooduna waa ku xasilaa kamana boodo mana garab maro laakiin marmar baa waswaas imaan karaa shaydaan kuu sheekayn karaa hadalkani laakiin waxay leeyihiin inta badan dadka ahlulbidaca loo jeeda maxaa yeelay ruuxa ahlulbidaca qalbigiisa marka hore waxaa gelaya falsafaa gelaysa falsafadaa iyo ahwaadaa qalbigiisa gashay baa keenaysa inuu nusuusta ka boodo marka ilaah cashi uu ka sarreeya marka la yidhahdo wuxuu leeyahy see buu carshiga uga sarreeyaa qalbigiila shubahaad baa ka buuxa moogta waa boodaya marka ilaahay baa la arkayo addoommadiisu daawanaya shubahaad baa waa hore qalbiga ka buuxsan wuu wasakhaysan yahay maqalkiina waa ka boodayaa qalbigiina waa ka boodaya marka saasuu ka wada imaamku wuxuu ka wadaa yani xataa haddii maqalku uu ka boodo ruuxa dhegaysanayana uu weheshan waayo laba gooroba rumeeyoo aqbal uulaakiin hadalkaasi ruuxa ahlu sunnaha inta badan haaliban kuma dhacayo ayb macnahaasaa laga wadaa masalada imaamku meeshan kaga hadlay waa masalada ru'yatullaahi tabaaraka wa tacaala fi laakhira ilaahay araggiisa aakhira la arkayo ayb mabaadida waaweyn ee ahlu sunnaha ayay kamid tahay in ilaahay aakhira lagu arkayo muminiintu arkayaan qur-aanka kariimkaa uu sheegay axaadiista nebiga sal ly wasl mutawaatirkaabaa caddaysay aayadaha sheegay waxaa ka mid ah qowlullahi tabaaraka wa tacaala wujuuhun yowmaidin naadiratun ila rabbiha naadira wajiyo maalinta qiyaamada way dhalaalaysaa waa iftiimaysaa rabbigeedna way fiirinaysaa ilaa rabbiha naadira nadarka loo idaafeeyey wejiga loo idaafeeyey wuxuu tilmaamayaa inuu nadar xaqiiqi oo kii ishaya sooma haddana xarafka lagu gudbiyo u fiirso ilaa baa lagu gudbiya nadarada nadaradana haddii xarfuljarka ka dambeeya ilaa uu noqdo sida qaalibkaa nadarulcayn baa loo isticmaalaa ee nadarulqalbi maaha saas way macnaha ayb aayadda labaadi waa qowlullaahi tabaaraka wa tacaala liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada nebigaa fasiray kama fii saxiixi muslim min xadiidi suhayb nebigu wuxuu ku fasiray siyaadadaasi inay tahay ilaahay daawashadiisa tafsiirka nabigeena sal ly waslam iyo saxaabaduna uga dambeeyeen waxaa ka mid a ah aayadda saddexaadee ilaahay in aakhare la daawanayo muminiintu arkayaan sheegaysa waa aayadda kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaalada ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa aakhare markay tagaan inuu iska xijaabo inuu iska qariyo aysan arkin imaamu shaafici wuxuu yidhi haddii ilaahay ku ciqaabay gaaladu aakhire cuquubadooda inay ka mid tahay in ilaahay uu iska xijaabayo waxaa laga fahmayaa in ilaahay dadka mu'miniinta uu ugu raaxayn doono inay daawanayaan daawashadiisa inuu ugu raaxayn doono waana yani wax weeyaan imaamu maalik iyo isaga iyo yani aayaddaas saas iyaguna u daliishada axaadiista ku soo aroortay waa axaadiis mutawaatira sida a'immo fara badan ay tilmaamayaan ilaa soddon xadiid ka badan baa ku soo aroortay oo yani waxa weyaan taqriirinaysa inay muminiintu aakhare ilaahay daawan doonaan sidaas daraaddeed eh, mxuu ahay waa nooca axaadiista ugu xooga badan uguna sarre wey mutawaatirka ah waxaa ka mid ah, hal mid soo qaadanno xadiidka abi hurayra fi saxiixayn dad waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahayow hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamada rabbigana ma arkayna markaasa rasuulku wuxu uhi sal ly hal tudaaruuna fii ru'yati alqamari leylata albadri miyaad isku dhibaysaan dayaxa araggiis oo habeen uu habeenku ugu dhammaystirnaan badan yahay jooga afariyo tobnaadka jooga shaniyo tobnaadka jooga dayaxa habeenkaa jooga inaad aragtaan miyaad isku dhibaysaan ma isku cidhiidhiyaysaan ma isku dulminaysaan ma in ruuxalba meeshiisu ka arkayaa soo ma nabigu wuxu uhi fa inakum tarawnahu kadalika sidaasoo kale ad ilahay u arki doontaan tabaaraka wa tacala marka waxa laysku shabahayo ma aha ilaaha iyo dayaxa layskuma shabahayo soo maa marciga maaha waxa laysku shabahayo ee waa ru'yada soo ru'yada dayaxu siduu u cad yahay oo si aad ugu arkaysaan qeexan sidaasoo kale aad ilaahay aakharo ugu arkaysaan tabaaraka wa tacaala marka ilaahay tabaaraka wa tacala in la arkayo taa iyadaa bal axaadiista nebigu siday tilmaamayso nicmada ugu weyn oo aakhare la heli doono mu'miniintu ku raaxaysan doonaan waa ilaahay daawashadiisa kaba weynba jannadii waxa dhexdeeda yaallo dhan xadiidka suhayb baa tilmaamaya fii muslim nebigu yuhi sal ly wasalam idaa dakhala ahlu ljannati aljanna dadka ahlu jannuhu markay jannada galaan ayuu alla wuxuu leeyahy tabaaraka watacaala turiiduuna shayan asiidukum war shay aan idiin siyaadiya wax siyaadaa ma rabtaan waxay leeyihiin alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljannata watunajina min annaar oo rabbiyow maxaaba noo laabanba miyaadan wejiyada nada caddaynin oodan janno na gelinin oodan naar naga badbaadin maxaa kaloo siyaadoo noo laabanba waaba noo idin shahay markaasaa wuxuu nebigu sal lay slam fayakshifu alxijaaba markaasuu ilaahay xijaabkii isagii adoomadiisa u dhaxaysay kala qarinaya buu faydaya famaa uctuu shay-an ilayhim min alnadari ila rabbihim casa wajal markay ilaahay daawadaan wax la siiyeyoo jannada ku haystaan wax ugu qaalisan ugu qiimo badan waay wax ka fiicanba lama siinin marka waa nicmo aakhara taallata ugu fiican sidaas way macna marka ilaahay daawashadiisaasi waa madhaba ahlusunna waljamaaca waana asal usuushooda ka mid ah amaa adduunyada ilaahay ma la arki karaa aakhare garanaya mas'aladeeda wuu keeni doonaa riyo lagu arki karaa ilaahay adoo adduunka jooga wuu keeni doonaa Ah, masalada riyadana wuu keeni doonaa oo meeshaasaan kaga hadli doona adduunka inta la nool yahay adoonku ilaahay ma arki karaana oo cayaanan ma u arki karaa ayadana wuu ka hadli doonaa oo wuxuu keeni doonaa masaladii nebi maxamed markii habeenkii la dheelmay sal ley wasalam rabbigii ma arkay mise ma arkin masaladaasuu keeni doonaa iyadana halkan yaa khilaafay masalada ilaahay in la arki doono aakharo yaa khilaafay waxaa khilaafay nimanka la yidhahdo jahmiyada iyo muctasilada waxay yidhaahdeen ilaahay lama arki karo maxaa yeele ilaahay in la arko waxaa ka dhalanaysa in uu shay la arki karaya shay la arki karana waa makhluuq bay dhaheen inuu jismiyahaa ka dhalanaysa jismina ilaahay ma ah waxay yidhaahdeen in la arkaayo waxay ka dhalanaysaa inuu jiha jiro dhinac jiro ila wixii la arki kara waa inuu dhinac kaa jire ilaahayna dhinac ma jiro war waxaasoo falsafa maxaa idiin geysa idinka adiga garo waxa weeye usuul baatila la dejisan oo caqliyaad ay ku magacaabaan tiibaa marka nusuusta lagu diidiyo lagula dagaalamay lagu inkiraya marka waxay yidhaahdeen axaadiistan iyo aayaadkan ilaahay baa la arkaya ka hadlaya waa aragtida qalbiga aragtida isha maba ahaba soo ma ilaahay arkaya waa cilmi baa laga wadaa halkaasay mariyeen waxaa iyaguna halka aan ka fogayn nimanka la yidhahdo ashaacirada ashaaciradu waxay yidhahdeen ilaahay waa la arki laakiin laa fii jiha bay dheheen dhinac uu kaa jiroo la dhihi dhankaa fiiri ma jirto oo waaye maxaa la arki waa ilan waxaad arkaysaa soo inaad dhinac fiirisa maa intaa maxay ka cararayaan waxay ka cararayaan istiwaa'ullaahi calaa carshihi ilaahay kor buu kaa jiraa ilan bay diidan yihiin soomaa saas daraaddeed waxay waa la arki laakiin jiha lagu arkahayo uu kaa jira ma jirto ma kor xataa korna kaama jiro meel lagu sheega maleh ama meel walbuu joogaa labada madhabba waa laba madhab waa saas daraaddeed aragti mas'aladooda marka la taxqiijiyo ayada lafteedu marar badan mushkilada haysata ashaaciraday ka mid tahay masaa'isha noocan oo kalea waxay isku dayayaan inay dhexdeg noqdaan dhexdeg aduma taqaana Ah, muctasile iyo ahlu sunna inay dhex degaan bay isku dayayaan saas daraaddeed yatadabdabuun bayna madhab almuctasila wa bayna ahli sunna soo masaladii qadarka maynaan ka soo hadlayn sidii muctasiladana ma aynan dhihin qadar oo dhan ma jiro sidii ahlu sunnahana qadar kaamila ma aynan sugin laakiin maxay dhaheen qadarkiibay dhinacna ka sugeen dhinacna waxoogaa waa ka diiday masalada ru'yadana sidoo kale waay dhinac waa ka sugayaan dhinacna waa ka diidayaan masaaisha inta badan ay khilaafku bayna muctasila wa ahlusunna ashaaciradu waa wareersanyiinwaa ku wareersan yihiinoo marmarka qaarkood waxay gelayaan xataa waxayna iyaga laftoodu fasiri karinoo caddayn karayn man ayb masalada ru'yaduna ayaduna sidaas wey wuxuu yidhi imaamku marka wa milu axaadiii ru'ya sida axaadiista aragtida ku soo aroortoo dhan kulliha dhammaanteed axaadiista la salimayo ta iyadaa waa soo nebigu qur-aankunebiguna ma dhihin saxaabaduna kuma ijmaaciyo salaf in ilaahay aakhara la arkayo adiga waa la arkayaa ku salim saa ku ogolow ya wax kale hasii baarbaae sug mabdaa sug sidaana ku rume wain nabata ya haba ka boodo canil asmaa'i maqalyaalka haba boode maqalyaalkaaga iyo cidda maqlaysahay marka haba gara maro oo yuusan kuba xasilin wastawxasha haba ka dido minha xaggeeda almustamicu ka dhegaysanaya haba ka dide hadduu xataa dhegtaadiiyo qalbigaagiiyo ka dida xataa adeersaa ku aqbal fa inamaa calayhi waxaa uun korkiisaa aliimaanu rumayn biha iyada la rumeeyo waanlaa yarudda inuusan celininoo diidin minhaa xaaluu iyada ka mid yahay axaadiistaas xarfan xaraf waaxidan oo mid ah hal xaraf oo ka mid haddaad ah inkirto waa gaalnimo wey sidaa imo badan itlaaqeen wa hayraha iyo axaadiistaa wixii la mida ah, iyadana in la ogolaado oo min alaxaadiisti ka mida ah alma'huurati la soo guuriyey can iiqaat waayriha maxaa soo gelaya axaadiiu ifaat baa soo gelaya axaadiiska ilahay sifaatkiisa kalagadisan ku soo arooray waa inaadan hal xaraf diidin kulligeed wada aqbal rumee qaybta kaa qarsoonoo kayfiyada iyo qaabkay u taallana sallimo ilaahay u inta aad ka fahanto macnaha guudana sideeda ku rume ha diidin kayfiyada ha raadinin ha ka doodin caqli ha ku miisaamin saa ku qaado hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed alih wsabi slm